bismi اllah الرحman الرaحيم alxamdu لlah رb العaalamiin وslى اllah عlى mxamedi وعlى ali mxamed rab اshrax lii sadrii وysr lii amrii wxlul cqdة min lisani yfqhu qwlii qala الmuصنif raximah اllah wma bta وآlif qad jumica yuksar fi اljari wfi النصb maca kda ulaat waa ladii sman qad jucil kaadricaatin fiihi da ayda qubil wajura bilfatxaati maa laa yansarif maa lam yudaf awyaku bacda alradif wاjcal linaxwiya afcalaani nuna rafcan watadcina watas'aluna waxadfuha liljazmi wاnصbi sima kalam takuni lii tarumi madlama وصم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصرا والثاني منقوص ونسبه الظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عريف fil alifan wifiihi hayra aljazmi waabdi nasfa maaka yadcuu yarmi wrafca fiihimaa wiwaxdif jaazima halaahuna taaqdi xukman laazima waxaynu kusoo guda jirnay abwaab niyaaba waxaynu soo qaadannay oo sheekhuu ka soo baxay maa tanuubu fiihi alxuruufu an alxarakaati waxyaalihii xuruufta ay naaib noqon jirtay ee xarakada ay naaibka ka noqon jirtay ee weliba qaybta asmaada ah ayuu sheekhu inoo soo dhameeyey wuxuu ka soo warramay alasmaa asitta waxaa kaloo ka soo warramay almuhanna waxaa kaloo uu ka soo warramay jamcu lmudakar asaalim halkan sheekhu raximah llahu tacaala waxa uu ka bilaabayaa maa naabat fiihi xarakatun can xaraka wixii xarako ay xaraka naayib ka noqon jirtay oo weliba ah qaybta asmaada qaybta asmaada laba qaybood buu noqon doonaayo qaybta koobaad waa jamcu lmu'anath asaalim qaybta labaadna waa alsm اladii laa yansarifu labadaa wey asmaada ayay ka mid yihiin waana maa naabad fiihi xarakatu can xaraka xarakana xaraka naab ka noqonaysa wuxuu yidhi sheekhu wamaa ay wamaladika qad jumica la jamciyey ay huwa maaga bitaa ay ta lagu jamciyey wa alifin alif lagu jamciyey yugsaru waa la kasrin huwa maaga fii jari jarka dhexdiisa waa lagu kasrin wa fi nasbi nasbaha dhexdiisana waa lagu kasrin macan ay jamiican xaale ay yihiin wada jir waa jamcu muana asaalim maa dalla calaa akara min inain biziyaadati alifin wa taa'in fii aakhirihi alif iyo ta ayaa lagu ziyaadinaya idan tacbiirka kan ah ayaa fiican tacbiirka ah maa jumica bialifin wa taa'in masiidatayn tacbiirkaasi ayaa fiican muxuuna ka fiican yahay jamcu muana asaalim ayaa uu ka fiican yahay limaada markaynu nidhaahno asaalim sheekhu wuxuu ku saarayaa jamcu tagsiirka oo ah binaha mufradkiisa waxa aanu nabadgelin haddaba mukasarkaasi waa jiraayo sida banaat oo kale sida akhawaat oo kale sida sajadaat oo kale sida rakcaat oo kale sida khurafaat oo kale waa isbedeley isbedel waa ku yimid ilaa rakcatun bay hado rakcaat baa layidhi urfatun bay ahaydoo khurafaat baa layidhi sajdatun bay ahaydoo sajadaat baa layidhi saalimna waa inoo cabira sheekhu mudakerna waa noqon karaa ilaa wuxuu nagu yidhi jamculmu'anas buu ina yidhi mudakerna wuu noqon karaa sida xamaam oo kale xamaamaat baa lagu jamciyaaday mataar oo kale mataaraat baa lagu jamciyaaday isdablun oo kale isdablaat baa lagu jamciyaa waxaasoo dhanna waa mudaker mu'anasna waa inoo cabiray marka waxaa fiicnaan lahayd inuu ka cabiro sida sheekhan inoo cabirayna kutubta kale ka cabiraan oo ama ah jumica bialifin wataain maziidatayn laakiin waxaad ka warantaa cibaarada ajamcu lmu'anath asaalim maxaa lagaga jawaabaya iyada waxaa lagaga jawaabayaa haadaa huwa laqabun likulli maa jumica bialifin wataain laqab buu u noqday jamcu muanath asaalim marka la dhaha laqab buu noqday laqab ayaa u noqday lakiin waxaa fiican tacbiirka ah maa jumica bialifin wataain maziidatayn sheekhuna raximah llahu tacaala maziidatayn kumuu darin laakiin wuxuu kaga maarmay bitaayinta waxaa lagu tacalujinaya jumca lagu tacalujinaya waa waxa jamacnimadiisu ay ku xaqiiqoobayso ta iyo alif marka masiidnimadii halkuu ka cabiri lahaa tacalaqaasi ayuu kaga maarmay waayo wuxuu ku tacaluqayaa jaar iyo majruurkan jumcaya ku taaluqaya jumca ayuu ku tacaluqaya marka xaaladda ay noqonayso niyaabada waa xilima yugsaru fi ljiri wa fi nasbi buu yidhi sooma waa xaaladda jirka iyo xaaladda nasbada weeye xaaladda nasbada ayay noqonaysaa marka xaalada jerka dee waxa lagu jiraya kasradii xaalada nasbada halkii lagaga nasbin lahaa fatxo maxaa lagu nasbiyey kasre ayaa lagu nasbiyey niyaabatan niyaabatan can ilfatxade niyaabatan can ilfatxa haddaba waxaa jirta jamcani meelo laga jamciyo qiyaas ku yahay baa jirta shan meelood ayaa qiyaasu ku yahay kow ismiga dita ismiga tada wata ismiga ta'da wata ama calam ha ahaado ama yuu noqon muanas ha ahaado ama hayru muanas ha ahaade ismiga haddii u ta waa qiyaas in laga jamciyo jamcu muanas asaalim sida caaishatu oo kale sida alxa oo kale in laga jamciyayo waa maxay waa qiyaas ka ismiga wata alifu taaniif aliftaasi ama mamduuda noqoto ama maqsuura noqoto sida dikraa sida saxraa oo kale maadaama alifutaaniif almamduuda iyo alifutaaniif almaqsuura ay u dambeeyaan qiyaasnimaa looga keenaya ka saddexaad ka saddexaad wuxuu noqonayaa waa musaqar mudakar maalaa yacqil waa ismi waa la taskiiriyey waana mudakar waana maalaa yacqil dirham maxaa lagu taskiiriyey durayhimaad ayaa lagu jamcinaya durayhimaad dirham durayhim durayhimaad baa lagu jamcinaya iyo wasfiga mudakarka ee hayru caaqilkaa sida ayaam macduudaad oo kale jibaal raasiyaat oo kale waaya intaan shaatibi baa ku nadmiyey oo laba bida wuxuu yidhi وقصه في ذطا ونحو ذكرى ودرهم مصاغر وصحرى وزينب وزينب وواصف غير العاقل وغير ذا مصالم لناقل وقسه قياس جمعي في ذتا كتاب أو صاحبك ونحو ذكرى ذكرى يوحي لمدة iyo wa saxraa iyo wixii lamid alif u dambaysa maqsuura iyo mamduuda iyo wa dirham dirhamka oo musaqarin la tasqiriye waa maxay waa musaqaru mudakari maa laa yaxqin sida dureerhimaad leedha iyo zaynab iyo waصfiga hayrulcaaqilka sida ayaa macduudaat waayru daa intaa hayrkii bu yidhi sheekhu musallamun waa mid loo nabadgelinayo linaaqilka soo naqliya waa loo nabadgelinayaayo samaac baa intaa kale lagu gaabsanaya sida samaawaad oo kale sida aradaad oo kale sida tayibaad oo kale sida ummahaat oo kale kuwaas maxay waxay noqonayaan iyagu samaa wixii carab looga maqlo iyagoo saa jamcinaya waa loo daba kalena adaaba ka keeni qiyaasnimo uga keenaya haddaba katada wata waxaanu kasoo reebi jirnay ilaa kutubta hore markaynu soo marano alfaad baynu kasoo reebi jirnay isagoo ta wata haddana aan laga keenin maxaa kamid ahaan jiray imra'atun iyo ammatun iyo ummatun iyo shaatun iyo shafatun kuwaasaa kamid ahaa oo imra'atun taabay wadataa imra'aat ma laodhan may imra'atun waxaa lagaga kaaftoomaa niswatun ayaa lagu jamciya imraa maxaa lagu jamciyaa niswa taasaad kaga maarmaysaa amatun maxaa lagu jamciyaa imaaun baa lagu jamciya ummatun maxaa lagu jamciyaa umam baa lagu jamciya umam jacmutagsiir bay noqdeen shaatun maxaa lagu jamciyaa shiyaah baa lagu jamciya shafatun maxaa lagu jamciyaa shifaah baa lagu jamciya waka marka kuwa waa laga soo reebaa iyaga kuwa waa laga soo reebaa intaa kale laakiin shantaa maxaad uga keenaysaa qiyaasnimo ayaad iyaga uga keenaysaa haddaba aliftu waa inay zaa'id tahay haddii aliftu asal tahay ka waran eega tusaale ahaan qudaatun oo kale ka waran qudaatun alifta ku jirtaa waa asal waayo asal bay kasoo gadoonto asalkii hore ayaa ahaa qudayatun kadibna maxaa la yidhi taxarak xarfu cilin wa fatax qabla qulibat alciidu alifa saarat qudaat marka waa jamcu tagsiir jamcuna saalimha isku odhan abyaatun ama amwaatun ta'da ku jirtaa iyaduna waa maxay waa asal ee ziyaado ma aha wlaajli dalika waa jamcu tagsiir iyadna jamcu maanusaalim maaha marka alifta iyo ta'du waa inay ziyaado ka yihiin binyat lkelima soo saxiix maa ka soco muxuu noqonayaa marka yurfacu bidama wa yunsabu wa yujaru bilkasra jaanii hindatun waraaytu hindatin wamarartu bihindatin saasay noqonaysa markaa kasradi ayaa naab ka noqonaysa fatxadii inkastoo culimada qaarkood ay leeyihin waa mebniba laakiin ra'yigaasi waa ra'yi fasid xaalada nasbada waa mebni waayo idlaa muujiba libinaa'ihi binihiisa wax waajibinaya waxa weeyaan ma jiro wamaa mawsuulo weeyaan waa mawsuulkii ismiga ahaa qad waa xarfu taxqiiqi jumca alifku waa alif lidlaaq naayo faacilkii waa huwa oo maaga u noqonaya bitaa jumca ku tacaluji waa alifina ku cadaf jumladan maxay noqonaysaa siladii wey silay noqonaysaa yugsar waa ficil mudaarico muqayaru siiqaa naaibu faacilkii maadaad u celin fii jari ku tacaluj waa fi nasbina ku tacaluji macana waa iska xaalka jamiican oo kale wey jumlada damba khabarkii noqonaysa wamaa ay wamanladika qad jumica la jamciyey ay huwa maaga bitaa ay bitaa in ta lagu jamciyey wa alifin alif lagu jamciyey hee khabarkii baa socda sheekh maad la socon yugsaru waa la kasrin huwa maaga filjari jarka dhexdiisa ayaa lagu kasrin wa fi nasbi nasbaa dhexdiisa ayaa lagu kasrin macanay jamiican xaalaa yihiin hee wadajir iyo wadar kada ulaatu wladis min qad jucil kaadricatin fiihi daa aydan qubin ulaatu lafdiga ulaatu kadaa ay kaynu kadaa madkuurkan buu lamid yahay waladiika qad jucila laga yeelay ay huwa ladiga isman ismika laga yeelay wadaalika tusaalihii kaainun kaadricaatin adricaatin oo kale ayuu ahaaday e daakaa ismiga laga yeelay alicraabu icraabka qubila waa la aqbalay huwa daaga fiihi ay fii icraabi jamcilmuanati saalimi ayaa la aqbalay aydan idtu waa noqday aydan naqd ayaa noqday jumcmaa nasaali maadaama uu kuu soo sheegay inuu yahay maa jumica bialifin wata'in masiidatayn waxaa jira waxyaalo mulxaqaad ah oo loo icraabayo ka icraabi jamci muana asaalim waana laba oo waa lafdiga ulaatu ah waana laa mufrada laha min lafdiha male ya laakiin daatu waa ku macnaade laakiin la lafdi maaha iyo maasumiye wixii isagoo jamcu muanas usaalima cid magac looga dhigay labada arrimood waxaa lagu xambaarayaa jamcul muanas usaalim si aad u icraabi jirtay baad u icraabiyo yurfacu bidama wa yunsabu wa yujaru bilkasra marka jamcu muanas salim baa niyaabo gala xaalatu nasba darde xaalatu nasbu gelay waaya warka awlaatudaasi laa mufrada laha min lafdiha waana mulxaqo qaybta labaadna wuxuu ku tilmaamay waa maasuumiyihii weeyi isaga oo jamacan ah ayaa cid magac looga dhigay muxuu noqonayaa mulxaq buu noqonaya sida adricaat iyo carafaat iyo kuwaasoo kale adricaad buu ku tusaaliyey adricaad eeg diraac baa la jimciyey maxaa lagu jimciye adrucaa lagu jimciye adrucaa lasii jimciye maxaa lagu jimciye adricaad baa lagu jimciye waana qaryatun fi sham saasay noqonaysaa waayahay markaa maxaad samayn de saa jucmaanu saalim u ciraabdid baad u ciraabaysaa dhib maay damana ku rafci kasrana ku jer kuna nasbi laakiin u fiirso sheekh adricaad adricaad sidaa haddii aad ku daysid imika muxuu noqonayaa haadihi adricaatun baad odhanaysaa wara'aytu adricaatin baad odhanaysaa wamarartu biadricaatin haadaa huwa madhabu asaxiix madhabka saxiixi waa sida laakiin laba madhab oo ayaa jira labada madhab ee waa haddii aad ku magacaawdo mu'anar haddii mudakar aad ku magacaawdo saa ku daynaysaa haadihi adricatun wara'aytu adricaatin wa marartu biadricaatin laakiin haddii aad ku magacowdid muanad laba luqoo kale ayaa ku banaan laba madhaboo kale ayaa ku banaan labada madhab waa maxay yurfacu bidama haadihi adricaatu wa yunsabu wayujaru bilkasra lakin wayuzaalu minhu tanwiin tanwiintii baad ka qaadaysaa haadihi adricaatu wara'aytu adricaati wa marartu biadricaati saasaad odhanaysaa asalkii hore kasrad maxaad ugu jiraysaa oo muraacatan liaslihi halkii horead eegn sooma maalinsarif ad ohanaysa waxaa kaloo kuu banaan madhabka labaad uu yahay yurfacu bidama wa yunsabu wayujaru bilfatxa maalinsarif caadiyaad ka dhigi tawiinkiina waad ka xadfaysaa haadihi adricaatu wara'aytu adricaata wa marartu biadricaata wa mata waa marka aad ku magacawdid muanaf mudakar haddaad ku magacawdid lakin kaa horun baa waajibaya inta weji ba waxaa lagu wariyay beytka imruuqays tnawartuha min adricatin waaluha biyasriba adna daariha nadaru caliibu tanawartuhaa waxaan kasoo sheedsaday bui waxaan kasoo eegay min adricaatin meesha adricaad laydhaa baan kasoo eegay walxaal ahluha gabadha ahelkeegu biyadriba meesha yadrib laydhaa ay ku sugan yihin waa indhadheera adnaa daariha daarteeda halka ugu dhow buui nadaran waa daymo iyo eegmo daymadaasoo caalin sare marka waxaa lagu weriyey adricaatin adricaati adricaata intaba waa lagu weriy baydkaas intabahe waa lagu weriyey waay halkaa marka maxaa kaaga dhamaaday jamcu lmu'anath asaalim iyo mulxaqaadiisii ulaatu waa mubtade kadaana waa khabarkeegii waladii waa mubtade jacli waxay qaadataa laba mafcuul sooma naaibu faacilkii hore waa mafcuulkii koowaad naaibu faacilkii waa mafcuulkii koowaada ismanna waa kii labaad ismana muxuu noqonayaa mafcuulkeegii labaad kaadiricaati waa tamiil khabarin limubtadayn maxduufin taqdiiru wadalika kaadiricaatin daa waa mubtado labaad aye qubila naabi faacilkeeda maxaad u celinaynaa daaga u celi waaba khabarkii daada jumladan oo wada socota mubtadahan dambiya khabarkiisa ayaa he mubtadihii hore aladii ha khabaru noqonayo ayna raabit fiihi wey aydanna waa mafcuul mutlaq waa min aada yaidu aydan saxiix walala aada yaidu aydan buu noqonaya waay macnihi muxuu noqon marka ulaatu lafdiga ulaatu kada ay kainun kada madkuurkan la soo sheegay buu lamid yahay oo saa jimcu muanaf saalim u ciraabaysid baad isna u ciraabi waladiika qad jucila laga yeelay huwa ladiiga isman ismi laga yeelay daa kaa ismiga laga yeelay qubila waa la aqbalay huwa daaga fiihi ay fii craabi jamci maanatisalim jamci maanasalimi icraabkiisa ayaa lagu aqbalay aydan idtu waa noqday aydan noqda ayaa noqday wadalika tusaalihii kaynunka adricaatin adricaatin oo kale ayuu ahaaday maasumyahaasi jammaanusalimalkaas guud ahay sheekh wajura bilfatxati maa laa yansarif maa lam yudaf aw yaku bacda alradif wuxuu yidhi wajura jar bilfatxati fatxa ku jar ma ay aladii ka fatxa ku jar laa yansarifu aan sarfoomayn ay huwa maagu ma mudada fatxa ku jar lam yudaf aan la idaafayn huwa maa laa yansarifka aw yaku aw lam yaku ama aanu ahaan huwa maa laa yansarifku bacda al ay mustaqiran mid ku sugan bacda al al dabadeed mid ku sugan radifa ay qad radifahaa xaal uu yahay mid fangalay oo raacay halkana wuxuu qaybtii koowaad bay noo soo dhameeyey ahayd maa naabit fi xarakatun can xaraka wahada huwa jamcu muanath asaalim waa qaybti labaad qaybta labaadna waa maxay ismu ladi laa yansarif waa ismiga aan tanwiin aqbalin wey ismiga aan tanwiin aqbalin baa la dhahda waana qaybti labaad oo maa naabad fi xarakatun can xaraka wey xukunkiisu waa maxay yurfacu bidama dama sheekh lagu rafciya jaaa axmedu wa yunsabu bilfatxa fatxa lagu nasbiya raaytu axmeda wa yujaru bilfatxati fatxa lagu jiraa marartu biaxmeda saasad oranaysa laakin waa xilima tanwiintaa loo diidaya mataa waa marka laba arimood aanu ku sifoobin haddii aan la idaafayn ama al ayna gelin ashaasi ama ha noqoto mucarifa ama ha noqoto zaa'ida ama ha noqoto mawsuula farqi male alka ilaali haddii la idaafeeyo ka waran asalkiisi horu ku noqonaya iminka laakiin maxaa dhacay ficil buu shabahay iminka sooma ismu xilib maalansarif noqdaa markuu ficil shabaade sooma xilib mumni noqdaa markuu xaraf shabaho sooma haddee la idaafeeyo waxa ku yimid de shay khawaas bilasmaai idaafeya iskale ismi unde al hadday gashanaya gaar iskagale bijari watanwiin wanida waa alwa musnadin lilismi tamyiisun xasan soo horaba maynaan soo marin khawaas baa ku timid de wax ismigii un gaar kuwa ah. liajli dalika labada xaaladood waa maya asalkiibuu ku noqonaya ya isagii oo caadiya muxuu noqonayaa faxayuu biaxsana minha maxaynu ku jirnay fatxaynu ku jirnay niyaabatan can ilkasrate hada la idaafeeyo ka hor haddii la idaafeeyo ka hor fii axsani taqwiimin oo sallaytu fii masaajidi makata oo kale de tusaalaa fii masaajidi makata maa la idaafayn fii masaajidahaas ka odhan de fii masaajidi makata de haddii alla geliye ya wa antum caakifuuna fi lmasaajidi faata allaahu bunyaanahum min alqawaacidi de fi masaajid fi masaajid maa dul tagna qur'anka la dhexgal min alqawaacid alqawaacid mna masaajidiya alqawaacid mayna isku mid ahayn isku mid sheekh marka kuwan o dhan maxay noqonayaan ya dee maalayansarif way noqonaya maalayansarif u noqonaya lakin labada arrimood haddee laga helo oo la idaafeeyo ama alla geliyo maxaad samayni asalkiisi horaa lagu celinayaa kasradiibuu ku noqonayaa kasradi ayuu ku noqonaya islama adko haddaba wajuradan maxaynu ka dhignay laba arrimood bay noo banaan wajura inaynu ficil maadi ka dhigno oo mugayir iiqa ayna alfaacil ayna alfaacil waay cabdisalaan wajurla haddaynu faacil ka dhigno eh, haddaynu majhuul ka dhigno ficil maadi majhuul ah, faacilkeygii me ya naay faacilkeygii me a wajurra waa la jaray a huwa baad ka dhigtay waay wajurra bilfatxati maa laa yansarif maadaasa faacil noqonaysa miya haday waay faacil baad ka dhigta haddayna ficil amar ka dhigni hor maadaas maxay noqonaysaa mafcuul fariid mafcuul bay noqonaysaa maka kala ilaali haddaynu ficil maadi ka dhigno faacil bay noqoni maadi haddaynu ficil amar dhignana mafcuul bay noqonaysaa de mafcuul bay noqonaysaa wajuradan waxay noo banaan inaynu ka dhigno amar inaynu ka dhigna noo banaan amar inaynu ka dhigna ayaa banaan oo amar say ku noqota maxaad sifataa bal xaggii sarfiga ugu noqo wajura jar asluhu ujrur kansur ujrur iyo unsur mayna isku mid ujrur haye maxaa la ujrur fa nuqilat xarakat rai eh, fa nuqilat xarakat raa'i ila aljiim jiimkii baa loo soo naqliyay uma xudifat ilhamza hamzadii baa ahe eh, laiska xadfay wa udqimat iraaw fi ra maxay noqotay marka jura iska noqotay markaa saddex arrimood baa inoo banaan inaynu idhaahno jura inaynu nidhaahno juri inaynu nidhaahno juru intaba laguma qabsan karo wlikullin wijha mid kasta dhinac baad u tawjihin kartaa jura haddaad tirahdid fatxa haddaad saarti waa akhafulxarakaat wey haddaynu juri nidhaahno alkasratu hiya aslu takhalusi min iltiqaa'i saakiniini wey haddaynu juru nidhaahnona itbaac weeyaan sheekh fa'daan raaciyde yaa igu haysta fa'daan he raaciyaad odhanaysaa soo saxiix ma xaggaas kaa noqon marka haddaad amar ka dhigtid weeyaan xarakaadka aad saaraysaa xarafka u dambeeya saddexdaba way kuu noqon karaan saddexdaba waa ay kuu noqonayaan haddaba haddaynu ka dhigno ficil amar midkaa fiican inaynu ficil maadi ka laqmayno iyo oo muqayru siiqa iyo inaynu ficil amar ka laqmayno midkaa fiican midkaa fiican waaya ya culimo midkaa fiican ya ficil maadi ba fiican muxuu ku fiicnaaday waaya <laughs> haddaynu ficil amar ka macnayno iyo haddaynu maadi ka macnayno labada waa isku mid walikullin wijha huwa muwaliha haddaynu maadi ka laqmayno waxaynu u munaasabaynay maxay saabiqa hore maxaynu soonayna kadaa ulaatu waladisman qad jucil jucili maxay ahayd ficil maadum hayru siqa maa saabiqa hore ayaynu u munaasabana haddaynu ka laqmayno amarna laaxiqa dambe wajcal baydkan kuso xiga waa maxay wajcal mayna amar ahayn markaa labada kaad ka macnaysidba waxa weeyaan waa wej fiican wey waa wej fiican wey markaa bilfatxati ku tacaluji ma hadeed maada faacil baad ka dhigaysa haddeed juri ka dhigtid ficil amar haddii kale mafcuul bay ku noqonaysaa laa yansarifu ay huwa sifuu noqonaya haddii kalena maadaasi haddaad facil ka dhinta ila ismay kuu noqotay maxay noqonaysaa silay kuu noqonaysaa maadani waa masderiya dharfiya lam yudaaf aye yudaf eh, maxaa lagu jismiyey lamtanaa jismisay de awdu waa xarfu cadaf awdu hadday nafyi daba dhacdo u fiirso aw bacda nafyi linafyi aw hadday nafyi daba dhacdo nafyi bay faa'idaysaa u fiirso hadda awdu hadday nafyi daba dhacdo nafyi bay faa'idaysaa waaya aw hadday nafyi daba dhacdo maxay faa'idaysaa yaa culimo nafyi bay faa'idaysaa lianna aw bacda nafyi linafyi maa lam tamasuuhuna aw tafriduu ma adin nfy faadnsa maa lam yudaf aw yaku aw yaku aw jumlada hore lagu cadfaya markaa yaku waa majzumiyaduna asalkiisi muxuu ah yakunu bu ah imise xadaf baa ku jira ya shamsudiin saddex baa ku jira waay yakunu bu ah haye lamtii maxay goysay ya ya yakunu lamtii maxay geysay jaazimada ahayd noontii bay jartay waaya noontii waan jaray haye maxaa isoo hadhay yaku yaku baa isoo hadhay haye afarxane yaku baa isoo hadhay sooma lamtii horta waxay geysay sheekha maad ku waafaqday inay noontii geyso ay feriid waaya waad ku waafaqday adna waka iyo kuba soo hadhay haye maadigi waan ka mudaarici baan daqdaaqaya yakunu baan daaqaya yakunidii caadiga isla naqaani aynu lam gelinide ya ya kolka hore ma iska reebna kolka hore ma reebnay mudaariciisii sida kayaq wolo kan soo raraya xagen geynaya kaafka hay waxaan doonaya lamtii waxay geysaan doonaya lamti cadfta lamti maxay geysa yakunu damadii ku jirtay geysay yakunu damadii ku jirtay wuxuu yidhi sheekhu isagu idinku waxaa tiradeen xarafkii nuunkiiba geystaa tiradeen adiga farxan isna wuxuu yidhi damadiiba geysay haye ya iltiqasaakinin ba kadibna dhacay haye guudi ba la xasb iltiqasaakinin maadamu dhacay haye nunti la tafay baladiga hadbay sheekaas isaga waddadaas u maray war ma maad ku waafaqsanti ya rag taabiciin maan helin mise madhabka kala samaysanasaan idin kula waaya asalku yaquunu buu ah lamtii waxay goysa xarakada arakada sheekhaasitimaam xarakadii goysay kadibna maxay noqotay nuunkii u rabiy xarakadii waa laga gooyey wowgiina u reebana markii horeba saa tilmaan sooma iltiqaasaakin ma iltiqaasaakin hadduu dhacana xarafka saxiixa iyo xarafka muctarkaa kee la gooya muctarka wowgii go nuunkina litakfiifa lasoo goya markii dambe laakin lamta waxay goysay xarakada weeyaan marka yaku saasay ku timid qur-aankana dhowr iyo toban meelood bu ka soo artay lata soo ururiya lam yaku iyo kuwa ka ismigeedi waa huwa oo maalansarifka u noqonaya bacda alna muxuu noqonaya khabarkayga ba halkaa ku tacaluqay yidhahdeen radifana radifi ficil maadi weeyaan way gudbaysaa hal mafcuul ba u gudubtaa waa go-anyo waa haabaynuu soo qadarnay qadgeliyo iska xaale jumladan wajurajar bifatxati fatxa ku jar ma ay aladii ka fatxa ku jar laa yansarifu aan sarfoomayn ay huwa maagu ma maa lam yudaf muddata cadami idaafatihi mrzan lamaad masderiyadartiy muddaa cadami iaafatii wa mudata cadami kwnihi mustaqiran bacda al buu noqonaya maa mudada lam yudaf aan la idhaafin huwa maalayansarifka aw lam yaku ama aanu ahayn huwa maalayasarifku mustaqiran mid ku sugan bacda al al dabadeed mid ku sugan radifa qad radifa xaal ufan galay haasha wjcal naxwi yafcalaani nuuna rafcan watadciina watasaluuna waxadfuha liljasmi wanasbi sima kalam takuni litarumi madlama wuxuu yidhi wajcal yeel wajcal yeel annuuna nuunkii yeel rafcan rafca ka yeel linaxwi yafcalaani yafcalaaniyo lamida rafca uga yeel watadciina tadciinayo wixii lamida rafca uga yeel watasaluuna tasaluunayo wixii lamida rafca uga yeel waxadfuhaai waxadfu nuuni nuunta goynteedu simatun calaamo weeyi liljasmi jasmay calaamo u tahay wanasbi nasbana calaamay u tahay wadaalika tusaalihii kaain wuxuu ahaaday kalam takuunii gabadhyay ma ahaanaysid litaruumin mid dalbaysa ma ahaanaysid madlamatan dulmi ma raadinaysid halkana wuxuu ka bilaabay wuxuu naga soo baxay asmaadii dhankaasaan kaga takhalusnay ama ha ahaato maanaabd i xarfan can xaraka ama ha ahaato maanaabd i xarakatu can xaraka afcaashi buu ka gudagalay halkana oo wuxuu soo horeysiiyey maxay maanaabd i xarfan can xaraka sidii markii horeba u yeelaya ismigaade ila ismiga maanaabd i xarfan can xarag soo horeysiiyey ila niyaabada waxa asalka waa xarafka eh. afcaal khamse maxaa la dhahdaa waa kulu ficlin mudaaricin budia eh, bitain warafaca alif tnayn aw waaw aljamaaca aw kulu ficlin mudaaricin budia biyaain warafaca alif tnaini o waaw ljamaaca ow kulu ficlin mudaarican budia bitain warafaca ya almuanaa almukhaaaba aduwa ficilka mudaaric wey amilatu hamsa la dhada amilatu hamsa la dhada amila maxaa loogu bixiyey ya amila layidhi amilatu hamsa afcaal khamsana waa la dhada dee waa afcaal horta asmaama amilatu khamsana maxaa loogu bixiyey tusaalayaasha shanta liannaha laysat alfaada afcaalin macluuma ficil gaaro lama dul taagnaanay ha ku dul dhindhaguyn ficil kasta waad ka keenaysa nasare ka keeno kharaje ka keeno qatale ka keeno saasay noqonaysa ficil gaaro lama dul joogayo darabawna haddeed u taqaanay ama facala iyo faclaani tafcalaani may kaa ku dulan dhacdaan sheekh ficil kasta waad ka keeni kartaa marka amila saasa lagu bixiy amila saasa lagu bixiy marka maxaad ku rafcinaysaa xaalatu rafca ya xaalatu rafca maxaa lagu rafcinaya hubuutnu niyaabatan an dam waay xaalatusmna xadfu nuun niyaabatan an sukuun xaalatu nasbana xadfu nuun niyaabatan ya an lfatxa markaa xaalatu rafc maxaa lagu rafcin jiri ya hubuutu nuun hubuutu nuun baa lagu rafcin jiri waaya iyadoo alf ithnain ya faacil u keenaya oo quraana aayad quraana taduudani qudiya alamru aladii fiihi tastaftiyaani way fara badan yihin quraan waad soo qabsan kartaa iyadoo la jasmiyey ama la nasbiyey badeed labadaba lam tafcaluu walan tafcaluu marna waa iyadoo marna waa oo nasbisan waaya haddaba nuunta maa la goyn karaa iyada oo bilaa iyadoo naasibna aanu gelin jaazimna aanu gelin culimo iyadoo naasibna aanu gelin jaazimna aanu gelin ka warrama maa la goyn karaa ya abdiraxmaan iyadoo naasibna aanu gelin lama goyn karo waxaad ka warantaan labada aayadood twjiihoo ka warrama ilaa an yacfuuna iyo wa an tacfuu aqrab litaqwa an tacfuu iyo ilaa an yacfuuna maxaa farqi u yaala ya nuunta farqiga ilaa an yacfuuna waa maxay nuunta ka tirsan nuuntan waa nuun nisba wa an tacfuunu inteediina waa afcaal hamsiin oo saa weeyaan ilaa an yacfuunadaa antaas soo ma aragtan maxaa loo goyn waay hadda laoha yacfuuna maxaa loo goyn waay nuuntan waa nuununiswa wowgani waa laamti ficilkaba nuuntuna waa nuununiswa wowguna waa maxay waa laamti ficilka yafculuna buu lamid yaade ya yafculna buu lamid noqonaya ta dambe tacfu maad garanaysa wowdani waa waaw jamaaca ba sheekh laamti ficilkaa go-an tacfuwuunaba waa nuunkina waa talagooye de jaazim la-aan maa la jismin karaa iyo naasib la-aan maa laska goyn kara mise laskama goyn karo ya hawshaa maxaad ka tiraadeen ya sheekaasi wuxuu lama goyn kara buuli xadiiskii rasuulku muxuu waladii nafsii biyadihi laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabuu ay xataa tataxaabuu laa tadulu laamtan waa maay ma naafiy mise waa naahiya waa naafiye ma de aaw nuunti maxaa la efay war nuunti xageed geysan culimo waan buxiidi ya waa la goyn karaa lakin waa liqila sida xadiiskaas oo kale waa liqila wey waa la goyn karaa lakin waa lilqila wey nuunu tawkiid oo kale lakin hadday gasho nuuntaasi iyadoo jaasimi waxan ana jirin waa ajibniman baa la goyn karaa haddee lala xidhiidhiyo nuunta loo yaqaano nuunulwiqaayana waa la goyn karaa laakin iyada waa jawaasan bikara nuunulwiqaaya nuciisa mararka qaarkood waa ba laska goyn kara sida halkaas o kale sida xadiiskaas imaam muslim baa soo saaray waaya haddaba u fiirso mise mafcuul ma qaadan jirta ya saw laba may ahaan jirin hadda bal u fiirsada wajcal yeel an nuuna kii koowaad ka dhigaya kii labaadna rafcan baan ka dhigaya madhabkan idinkaa ka jawaabi doona wajcal yeel an nuuna nuunkii yeel rafcan rafca ka yeel linaxwi yafcalaani yafcalaaniyo wixii lamid a rafca uga yeel madhabu man nuunka laftiisa rafca ka yeel bu gud madhabu man waar madhabkaa soo madoobe icraabka maxaan kusoo qeexna aharun aahirun oo muqadarin yajlibu alcaamilu nuunka laftiisa icraabka ka dhig bu ku yiri marfuuc waa rafcuhu hubuutu nuun dhe ya basriintii wayaan de markaa nuunkan icraabki waa nuunkan ad arkaysid wayaan saas waa sax haddaad madhabkii kufigaad ka dhigtiraadna maxaad noqonaysaa calaa taqdiiri mudaafin de mudaafan soo qadarana muxuu noqon wajcal yeel annuuna nuunkii yeel rafcanay calaamata rafcin rafca calaamadeed ka yeel linaxwi yafcalaani yafcalaani wixii lamidana uga yeel haddaad madhabkii kufiga martidna waayo simatunta dambe ayaa calaamada soo maha markaa saasaynu mutaabaqaynana culimada qaarkood waxay leeyihiin rafcan aynu aynu iskaga nasbina maxay ya darafnimo rafcan waqta rafcin aynu nidhaahno mafcuulkii labaadna me linaxwi yafcalaani aanu ka dhigno laakiin saana ka fiican haddaynu kaa kala marnina wuxuu noqonayaa wajcal yal anuuna nuunkiyaal linaxwi yafcalaani kaa'inan mid u sugnaaday linafsihi afcalaani yafcalaaniy wixii lamid a ah. rafcanay wakta rafcin ah, yafcalaani labadii maqnaa way samaynayaan wa tadciina gabadhyay waad yeedhaysaa waa ya'dii wa tas'aluuna ragyo waad weydiinaysaan nuunku waa nuun ah, alif waa alif lidlaaqe wa xadfuhaa ay wa xadfu nuuni nuunta goynteedu waa mubtade simatun baa khabarkiya simatun calaama weeyi liljasmi jasme ayay calaamo u tahay masderka ku tacaluji wanabi nasbana calaamo ayay u tahay wadaalika tusaalihii kaainu wuxuu ahaaday ka lam takuunii gabar yahay ma ahaanaysid litarumii mid dalbaysa madlamatan ulmi madlama haddaynu saa ku wadno haddaynu masder ka dhigno maxaa qiyaasa ya mafcal maxaa u qiyaasa haddii masder laga dhigo madlama saasuu qiyaas unoqonaya madlamatun baa qiyaasa madlimna wuu kuso oror lakin haddaynu ka dhigina weyan maay darfu zamaan ama iyo darfu makan madlima y kolkaa qiyaas xaggaasa la maraya lakin kan waa maay madlama tumu noqon hadin masterkii marno wey marka madlamada inaad ku daysito weyan haddaad madlima tiradna waa sida atarkee faraha badan laba waay haddaba lamta kuuni aaway maxaa la jismiyey lamta maxay goysay tanna ma iskashay ya nuunti takuninaba tan iska ayd eh, soo ma takuninaba iska ayd haye litarumi ba ay timiday taruminin maxaad guyyadeedna laamta guyse ya litarumi ya xadaf ya caawa isla dhimanana intaad dadka jawab weydaan waa mansuub laamtaa lagu nasbiyey laamtu manaasib ahaan jirtay ya an baa goysay anta xaggeed ka keenaysaa ukaad ii hadasha anta xaggeed ka keenta anta haya shiid aduu soo daa sheekh naadri ah, oo oh, antaasi xagee ka timida malaama kayba ya laamkayda ya ha mahadri laam amara anmud mara hay anmud mara bada ma laamta laam juxuudba ma daliil ya lamta kuniyo daba dhacday fariid waa sidaa wkula laamin qaab laha ma kaana aw lam yakun faliljuxuudi baana minaan jirin laam kasta oo ka dambaysta lam yakun ama ma kaana laamujuxuud minaan jirin dee lam takuni adigu makaan madayakun mad soo tamamen iyaduna way ka hoos mari kartaa dhadi mayne litarumi markaa laamka laamujuxuuda litarumi an mudmaraha ujuuban bacda laami aljuxuud ma sha allah wajcal yaal buri sheekhu anuuna nuunka yaal rafcan rafca ka yaal naxwi yafcalaani yafcalaaniya wixii lamida waa yaal wa tadciina tadciinaya wixii lamida waa yaal wa tasaluuna tasaaluunaya wixii lamida waa yaal wa xadfaaya wa xadfanuuna nuunta goynteeda simatun calaamo weeye liljismi jisma ayaa calaamoota wa nasbi nasba ayaa calaamoota wadalika tusaalihi kaa'in wuxuu aaday kalam takuuni gabadh yahay ma ahanaysid eeg yad waa ismigeedi ma litaruumi yaadana faacila ma madlamatan taruumi mafcuulu aysata ma jumladan maxay tahay fi maxali nasba khabarkii takuni takuni iyo waxay uga wada socdaan oo maxay waa maqulu qawlkii wadalika kainunka qawlika qawlkaago kale ayuu haday aad ku qawshid lam takuni gabar yahay ahaan maysid litarumi mid dalbaysa ee raadinaysa madlamatan ulmi wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk